aladi waa isimka yudkaru la sheego libayaani man qof la caddayntiisa fucila la sameeyey macahu qofka la jirkiisa alficlu ficilka shalay waxaan soo ogaanay mafcuulu min ajli mafcuulu min ajliga sababta loo sheegaa waxay ahayd ciladii ficilka loo sameeyey in la caddeeyo ficilka ka horeeya markii la samaynayo cilada loo sameeyey maxaa loo sameeyey ficilkaas in la caddeeyo qasadtuka lima ibtigaaa macruufika saas saas darteeda mafcuulu min ajli waxaa lagu yaqaanahaa la yidhi lima uu jawaab u noqda di lima lagugu weydiiyo aa lagu jawaaba waxaa tidhi firi qumtu kaasaa lagu yihi lima maxaa la istaag kaasaa ijlaala lilah waa tuka rabayoo ilaahan weyneynay marka lima qasadtuka waa kuu soo qastay lima ibtiqaa'a macruufika darabtu ibnii waladkaygiyaan garaacay lima maxaad u garaacay ta'diiban edbin daraaddeed waxaa lagu yaqaanaa kaas wuxuu jawaab u noqdaa waa maxay lima kan marka cilada ficilka loo sameeyey ma sheego laakiin wuxuu caddeeyaa ficilkan markii la samaynayo ciddii lagu ag sameeyey mafcuulu macahu waa saas wuxuu caddeeyaa ficilkan markii la samaynayey qofkii lagu ag sameeyey intaasaa isaga dhanba loo sheegayba waxaa loo sheego sababta loo sheegay ay tahay ficilka markii la samaynayey qofkan ficilka samaynayay yuu ficilka ku ag sameeyey kaasaa lagu caddeeya wuxuu ku yidhi alladii waa isimka yudkaru la sheego libayaani man qof la cadayntiisa fucila la sameeyey maxaw qofka la jirkiisa alficlu wadalika mihaalki naxwi qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale jaa alamiiru amiirkiyaa yimid ficilku hadda waa maji-a waa imaatinka imaatinkaas way ficilku markuu imaanayo ficilkaas yaa joogay wاljeysha maca aljeishi ciidankii la jirkiisa ciidankiyaa la socday ficilka maji-a markuu samaynayey waxaa la socday ciidankii jaaءa ficl maadi mabniy calى اfatxi la maxal lah min اlcraab alamiiru faacil jaaءa marfuuc wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirih wاljeisha alwaaw waaw اlmaxiya الجيش مفعول معه منصوب وعلاaمة نصبه فتحة ظاaهرة في آkخره marka sidaas ayaad leedahay yaa nasbiyey yaa nasbiyey ficilka ka horeeya wawdaa nasbiyey sida raajixa khilaaf badanaa ku jire ficilka ka horeeya ayaa nasbiyey oo inan maaligan insha allahu alfyada ugu tegi doonaa bima min alficli wa shibihi sabaq nasbu laa bilwaawi fi lqowli axaq dhihi doona weligin qolada wow aan nasbiye wowdaa nasbayn qoladaas ka ilaaliya qowlka xaqnimada badan waxaa nasbiyey waa ficil ama wax shabaha kaasaa nasbiyu dhihi doona kaasaa nasbiyu dhihi doona wastawalmaa-u biyihii yaa kor noqday biyihii webiga ayaa kor noqday webigiyaa biyo keenay wاstawى اlmaau biyihiyaa kor noqdeen istawaa bimacnaa irtafaca biyihii kor ay u soo kaceen marka biyaha waxaa jira geed lagu mi lagu cabiro koraa laga soo laalaadina biyahaas markaa mar waaba ka hoos marayaan marka webigu guro mar qoriga afkiisay imaanayaan mar qorigii qayb badan ay qarinayaan biyuhu calaamaduu leeyahay webigu marka meeshuu joogaa lagu fahmaa qorigaas koruu ka soo laalaaba walkhashabata maca alkhashabati qoridii la jirkeeda ayuu kor noqday biyihii waxay yimaadeen qorigii hadda la samayn afkiisa koray u kaceen marna qorigayba qarinayeen marna hoosay uga degayeen wastawalmaa-u biyihii waa kor noqdeen webigiiya biyo keena waa buxsamay wey walkhashabata maca alkhashabati qoridii la jirkeeda wastawaa alwaaw xarfu cafi istawaa ficlu maadi mabniin calaa fatxati muqadaraةi calى اlأlfi manaca min ظuhuriha tacadud almaau faacil istawaa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akirih wاlkhashabata alwaaw waawlmaciya alkhashabata mafcuulu macahu mansuub bاlficl waa ficilka oo istawaa mansuub bاlficli wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akirih maxamed mxidin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almafcuulu macahu cinda nuxaati naxwoolayda agtooda xaal u ahaaday huwa smu waa ism ismko alfadlatu dheeraad ah laysa axada juz-ay ljumla fadlo waad soo ogaatay loolama jeedo waa ism laga maarmo iska dheeraado waa laga maarmaa loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda juz ka mid maaha ficilka iyo faacilka mubtadaha iyo qabarka ka mid maaha fadla waa fadl isimkaasoo alfadlatu dheeraad oon cumdo ahayn isimkaasoo almansuubu la kordhigay bilficli ficilka lagu kordhigay ow amase maa shayaa lagu kordhigay fiihi dhexdiisa macna alficli ficil macnihiis uu ku sugan yahay iyo wa xuruufu xuruuftiisa laba shayga mid ka mida lagu kor dhigay in lagu kor dhigay ficilka iyo isim ficilkii xuruuftiisii iyo macnihiisiiba wato maalan waa isim faacil oo kale ficilkiisii xuruuftiisii wata iyo macnihiisi labadaasaa mid lagu kor dhiga labadaasaa mid lagu kor dhigay isimkaasoo addaalu tusaa cala daati daatada allatii daatada waqaca alficlu ficilku uu dhacay bimusaaxabatiha lala saaxiibideeda wuxuu caddeeyaa isimkaas mafcuulu macahuga ficilkaanu markuu dhacaayey daatadii ficilkaasu meeshuu ku dhacayay joogtay kaasuu caddeeya kaas ayuu caddeeya daatadii ku sugnayd meeshii ficilku ku dhacay isimkaasoo almansu almasbuuqu lagala hormaray biwaawin wow wowdoo tufiidu faaideynayda almaciyata maciyo nasan si cadna u faa'iidaynayda ah. waxaa shardiga mafcuul macahuga wow inay ka horaydo wowdaasna macnaheedu waa inuu ku cad yahay bimacnaa maca inay tahay nas waa shay aan macno kale aqbali karin nas haddii lu yidhaha macno kale ma aqbali karo isimkaasoo almasbuuqu lagala hormaray biwaawe wowdoo tufiidu faa'iidaynayda almaciyata macanimo nasan caddayn si cad ay u faa'iidaynayda oo macno kale aysan aqbalayn faqowlunaa hadalka yaga aan nidhi alsmu markaan nidhi mafcuulu macahugu waa ism yashmalu wuxuu shamlina wlmuana muane wljamca jamc wlmudakra mudakr wlmuanaa muana wlmuraadu waxa loola jeedo bihi smna alsmu sarix weliba waa ism cad ism sariixkaas oo ah maa laa yaxtaaju ilaa tawiil mafcuulu macahu wax kale ma noqdo isagu ma noqdo muawal wuxuu noqdaa sariix duuna almuawali muawal ka sokay muawal ma noqdo waqaraja waxaa ka baxay canhu xaggiisa mafcuulu macahuba alficlu ficil wاlxarfu xaraf wاljumlatu jumlo waxaasoo dhan ma noqdaan mafcuul macahu ma noqon karaan mafcuul macahu wa qowluna qowlka yaga aan nidhi alfadla waa isim fadlaa macnaahu macnihiisu wuxuu yahay annahu isimkaasu laysa ruknan tiir uma ahan fi lkalaami kalaamka kalaamka cumdo kama dhex ahan oo arkaanta kalaamku ku dhisan yahay ka mid maaha laysa axadda juz-ay اljumla falaysa faacilan ma ahan walaa mubtada'an ma ahan walaa khabaran khabar maahan wa kharaja bihi waxaa ku hadalkaas oo ah fadla qaydkaas bihi qaydkaas waxaa ku qaydku waa alfadla alcumdatu cumdiyaa baxay mubtaduu waa cumdi faacilku waa cumdi khabarku waa cumdi naxwu ishtaraka zaydunaa wadaagsaday iyo wacamrun hadda fiiri wa camrun fiiriya camrun taas isim soo maaha wowna soo kama horaydo ma noqon karto mafcuul maca sababtu waa maxay waa faacil maxaa dhacay ishtaraka ficilka ah wuxuu ka mid yahay afcaal aan hal qof samayn karin ma shirka maxay u baahan tahay ugu yaraan labo ugu yaraan waa labo ah. afcaal waxaa jirta aan hal qof ka dhicin sideeda hadda fiiri tanaazaca fulan hebel waad waa murmay maldhii kara keligiis inta meeltaga murma mana waalay ah. qof aan waalnayn keligiis ma murma mar ciduu la murmuu raba u la doodo ah, khaasama marka qaatala oo kale ma la dhihi karaa qaatala zaydaa dagaalamay keligiis maya waa inuu wuxuu la dagaalo helo afcaal waxaa jirta marka oo hal faacil uusan samayn ishtarakaa ka mida ishtarakaa ka mida marka hadda zaydinu camrun camrun zaydaa lg lagu cadfa waana waajib wax kale ma banaana sababtoo ah faacil uma noqon karo ficilka ishtaraka zayd keligiis waa in ishtaraka ficil maadi lada zayduna waa faacilkii camruna waa in lagu cadfaa mafcuul mahu ma noqon karo waa cumdi marka camrun waa cumdi faacil wey wa qowluna aan nidhi almansuubu waa ism la nasbiyey bilficli lagu nasbiyey ow maa ismaa lagu nasbiyey fiihi isimka dhexdiisa macna alficli ficilkii macnihiisa iyo waxuruuf macnihiisa iyo wa xuruufu xuruuftiisa ay ku sugan yihiin yadullu wuxuu tusaa calaa ana alcaamila shayga ku camal fala fi lmafcuuli macahu calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaado mafcuulu macahuga waxa ku camal fala oo nasbiya laba midkood wey laba midkood alwalu alficl wey naxwo xadara alamiiru yaa yimid wاljeysha maca aljeyshi ciidanka la jirkiisa xadara ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxalala min alcraab alamiiru faaclu xadara marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri wاljeysha alwaaw waaw lmaciya aljeysha mafcuul macu mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri aلثاني شhayga labaad oo mafcuul macahuga naصbiya alsm waa sm ismku adaalu tusa calىa macna اficl ficil macnihiisa ficil alsm waa sm sm adaalu tusa calىa macna اficl ismkaasoo almushtamilu kulansaday calىa xuruufihi ficilka xuruuftiisii kasmi aacil sida ism faacil oo kale ir hadeer i nawi alamiiru amiirkii xaadirun mid yimid wey wljeisha maca aljeish ciidanka la jirkiisa alamiiru waa mubtada xaadirun oo waa qabarka hadda fiiri marka xaadirun icil waa ism faacil hadda xaadirun waa ism ficilkii muxuu ahaa xabara xabara xuruufteedii cabara meeqa xarafay aheed saddex xaraf xuruufteedii xaadirun waa ku wada jirtaa saddexdii xaraf waa ku jirta kama maqna hal mid macnihii oo aheyd imaatinkana waa wadata hadda xaadirun ficilkii xabaro ahaa xuruuftiisiina waa wataa macnihiisiina waa wata maxaa waa isimkiisii faacil hadda daraba waa ficil isim faacil maxaa leedahay daaribun daaribun fiiri daraba waa wadataa xuruufteedii macnaheedi qatala waa dila hiyo isimkii faacil qaatilun jalasa jaalisun dahaba daahibun kharaja khaarijun dakala daakilun kulligood isimka faacil ficilka xuruftii waa wata macnihiina waa wata marka isimkaas faacil mafcuul maxooga waa nasbi karaa waa u nasbi karaa waa u nasbi karaa athani midka labaad alismu waa isim isimkoo adaalu tusa calaa macna ficli ficilka macnihiisa isimkaasoo almustaminu kulansaday calaa xuruufi ficilka xuruuftiisii wadaalika misaalkii kasmi faacil oo kale weeye fii naxwi alamiiru amiirkii xaadirun mid jooga weyo yimid wljeysha maca aljeyshi hadda aljeysh waa nasbina xaadiru alamiiru mubtado marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akiri xaadirun khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akiri wljaysha alwaa waawlmaciya aljaysha mafcuul maxa mansuubun bismi lfaacili xaadir taasaa lagu nasbiya ah, mansuubun bismi lfaacili wa calaamatu nasbi farxatun daahiratun fi akiri wa qowluna hadalkeennaa nidhi almasbuuqi waa ism lagala hormaray biwaawin hiya wowdaasu nasu waa inay ku cad tahay fi dalaalata inay tusaydo cala almaciyati macanimo yakruju bi waxaa ku baxaa alismu ism almasbuuqu lagala hormaray biwaawin wowdaasoo laysad nasan mid ku cad aan ahayn fi dalaalati inay tusto cala almaciyati waxaa ku baxay ism wow ka horaydo laakiin wowdu maciya tusi me waa waawr cadaf caadiya kaasoo kale mafcuul macu ma noqonaa nawo xadara muxamadunaa yimid wa khaaliduna waa yimid waa iska dhe hadda way isku cadfi kartaa maxaa kuma cadda wowdu waa noqon kartaa maciya macnaa iska caadisa caadiyan iska noqon karta labada waa noqon karta xabara muxamedunaa yimid wakhaaliduna waa yimid xabara ficlu maadi mabnin cal fatxi laa maxala lahu min acraab muxamedun faacil xabara marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri wakhaaliduna waaw xarfu xadfin khaalidu macduufun calaa muxamed wlmacduufu cala marfuuci marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi mafcuul macana o iska noqon karta xabara muxamedunaa yimid wakhaalidan maca khaalidin waa dhigi karta laakiin nas kuma ah waclam ogow allaha ku garansiiye ana alisma isimka alwaaqica dhacay bacdal waawowda gadaalkeeda kaa'inun calaa nawcayni laba nooc korkoodu ahaado isimka wowda ka dambeeya laba u qaybsama waclam ogow ana alisma isimka alwaaqica dhacay bacdal waawowda gadaalkeeda kaa'inun calaa nawcayni laba nooc korkoodu ahaaday alwal maa ism weeye yatacayanu uu caynoobaya nasbuhu in la nasbiyo oo la kor dhigo calaa annahu mafcuulu macahu inuu mafcuulu macahu yahayna lagu kor dhigo mid ka mid ah wax kale kuma banaana waa in mafcuulu macahunimo lagu nasbiya wax kalena kuma banaana الثاني ka labaad ma is weeye يجuuز uu banaan yahay نصبu in la نصbiyo عalىa ذalika mafcuل macahnimo lagu نصbiyo وإطباacu iyo in la raacsiyo lagu cadfo لmaa qablahu waxa ka horeeya في raabi raabtiisa lagu raacsiiyo macduuفan xaal yahay mid lagu cadfay عalayhi calىa maa qabla waxa ka horeeya labadaas u qaybsan mafcuul macahuba mid in mafcuul macahnimo lagu نصbiyo maan wax kale ma banaano midna mafcuul macahnimona waa lagu نصbi karaa macduuf inta laga dhigana waxa ka hore waa lagu cadfi karo raabka waa lagu raacsiin karo labada waa ku banaan ama nawc اwl nooca horeeya famaxaluhu maxalkiisa idaa lam yasixa waa markuusan ansixin tashriiku maa shay in lala wadaajiyo bacdal waawowda gadaalkeeda ku sugan limaakii qablaha horteeda ku sugan fi lxukm xukun marka in mafcuulmacahunnimada lagu nasbiyo ay caynoobaydo ay waajibaydo wax kale bannaanayn waa marka aysan suurtagal ahayn xagga macnaha wowda waxa ka dambeeya inuu la wadaago wax awowda ka horeeya inuu ficilka la wadaago markaas waxaa waajiba mafcuul macahu adu macnaha ka fiil wax awowda ka dambeeya iyo wax awowda ka horeeya ficilka ma wada samayn kara haddaysan wada samayn karin mafcuul macahu in lagu waajib saasaa waajib naxw ana aniga saa'irun midkii soconayaana waljabala maca aljabali buurta la jirkeeda hadda fiiri wowda waljabala ku jirta maxaa ka horeeya saacirun anugu waa socona jabalku qofka ma la wadaagi kara socod ma israaci kara ma isla safraan maya khalaas mafcuulmaha waxaan ahayn ma banaana marka ah, wax kale ma banaano ila jabalku kama socon karo ah, ma socdo asaga meel iska jooga ah, raas yaalan meelu fadhiyaa dhulkaas inuu dhaqdhaqaaquu ka celina dhulku inuu dheeldheeliyo uu ka celina buu iska dhaqaajiyo ibru ah, ibru badbaadariya oo iskool soomaaliya macallin ka ah nin odayoo dhiga jiray ay iga sheekeeyey soo xdhow baadarigo darsiga dhigaayo wuxuu ilu yidhi tuug aa jiri jiriyo hadda ka hor wuxuu rabaa ninkaas mataqaan inuu dadka ku qanciyo saliibka ama nabciisa in la baryaa in xaqta oo uu kuu gargaaro haddii la baryo intaasu rabaa taasu marka mahmah dheer usoo maraa beenbeen unsal hireed lahayn markaasuu u yidhi wuuna yidhi hadda goor tuugaa jiri jiray soddon magaalo xadaahu yidhi magaaladan wax ka xadaa war ka tegaa middaas wax ka xadaa marka midda kale wuxuu imaanaa iyadoon laga oqon ilaa hadduu middaan kusoo laalaabto la barana isagoo maalinka magaalo joogaa roob qabtay yidhi markaas meel lo lagu okorinayo ku dhuum bis lodii kuma la saca hadlay sacaad laga meelaha qofka iskaga dhundhumanayo xoola hadduu rabo buurtaasa aroorayda habeenka isniintaahe dahabayna ku fadhidaa ma iska rarta markay buurta aroor ma meelaha ufafadhiyo sac kalaa u jawaabay wuxuu dhihi oo dee markuu tago oo biyo doonto dahabka isagoo guraayo hadduu yimaado buurta oo u dhabarka kaga fadhiisto yaa ka kicinaya saaci kalea u jawaa wuxuu yidhi geedka hebela ubaxiisa ka celi kara wax kaloo ka celi kara lama inuu ubaxaas qaasoo ku taago oo u dhamaato tuug ord soo ord habeenkaas waa jumca jumcoo dham orda ubaxiyu raadina sabdiyu orda axadu orda galab axadaadu ubaxiga kaasuu habeenkii lacag fadhiista ubax markaasuu yidhi hadduu hadda dhaqaaqo dahabka weelkaad ku shube oona nin kariisa joogo nabxiisa iska tuuga meeshaa iska fadhiyo iska cibaadaysaayo uta markaasuu yidhi war soo kac caawa fakriga laga baxaa waxaad weel haydoo dhan soo qaad weelal ma hayda haa weelashii soo qaaday baadari buurtii ag fadhiistay aroorti sakda dheay iska iska dhaqaajay webiga biyo u doonata iyo badda daabkii gureen kuma laho weelashii ku gureen ku gureen ku gureen ku gureen markay weelal badan buuxiyeen agga dhig agga dhigeen uu kii baadariga ahaa nabcii saxaabadu jiray tuugi jiray aawahoo yidhi niho buurta intaysan nagu imaan hadda intaan dahaba lama lay kari aan qaadano wax yaga markaasuu yidhi war imaamayda buur tagtaye aan guranno waa tuug kanuu rabaa haddana inuu dilo baadariga laftigiisa oo rabaa yidhi inta buurtii timaad asaga ubaxii isku hadlayna oo isleeyahay aad ubaxa ku taagtid baadariga madaxa ku dhufato buurta ee keligaa dahabka qaado ila tuug moogta khiyaano dayma buurtiyaa timid ayagoo guraayo eeda soo dheragtay markaasuu ubaxii ku taagan yahi ma ubaxaa buurkaa celaa taas inta ku dhufato wuuu ay digada ka dhigtay baadarigu wuxuu yidhi nabi ciiso awliyaallah nabi ciiso ii gargaar uu yidhi markaasu xagga ka istaagtay dahabkiisu iska rartay ka warrama markaasaan idhi u yidhi oosay ku dhacdo aan idhi markaasuu yidhi waraa fataan ardada fasalka naga fidnayna naga aamusa istaag xafiiska tag waryaa fasalka waga caydi ila tashwiishintu diid ha waa fasal soomaaliyeed ka hor laa ilaaha illaa anta maxaa waddankan lala soo maray waalaga marka buur ma socoto waa beenaale waxaas <laughs> magaciisana buur kaama celinaayo ciisana wax ma celiyo makhluuqna wax ma celi karo allah keligiisa wax celi karo idaa sa'alta fas'al illaah waidaa stacanta fastacin biاllah waclam ana alummata low ijtamacad calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llahu lak walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishay lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu calayka jafat suxuf saasay arrintu ku dhammaatay ah, laa ilaaha illa ant been badana iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin haysanaa muqasaxas noo akrin waaya marka buurma socotee mafcuul maxawgaan iska nasiib marka ana aniga saa'irun midkii soconaayaan ahay waljabala macal jabalide ana damiiru rafcin munfasirun mubtadaun mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin saa'irun khabarun mubtade marfuuqun bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakiri waljabala alwaa waawlmaciya aljamala mafcuul macu mansuub bisaair saair taasaa lagu nasbiyey wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri naxw daakartu darsigiiyaan mudaakareeyey wlmisbaaxa maca almisbaaxi faynuusta la jirkeeda faynuustu ma kula mudaakarayne ficilka ma kula samayn kartaa bes wey mafcuul macu waxanahay kuma nasbin karti ilaa waxa wawda ka dambeeyo almisbaaxa ah iyo faacilkaas oo ka horeeya daakartu taadaasa faacila ficilka ma wadaagi karaan bas w mafcuul maxwiya waajiba ah, mar haddaysan wadaagi karin qaacidadaas way kaa kala lumin adig daakartu ficlu wa faacil wlmisbaax alwaa waawlmaxiya almisbaaxa mafcuul max mansuub bidakara wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akiri fain aljabala uu ku yihi shiiqu buurta laa yasixu ma ansaxayo tashriikuhu in lala wadaajiyo lilmutakalimi qofka mutakalimka ana soo mutakalim ma ahayn qofka mutakalimka in lala wadaajiya suurtagal maaha fi sayri socod oo la yidha aniga buurta soconay suurtagal maaha wakadalika almisbaaxu faynuusun waa sidaas oo kale laa yasixu ma ansaxayo tashriikuhu faynuusta in lala wadaajiyo lilmutakalimi qofka hadla qofka hadla daakartu taan soo lilmutakalim maaha mutakalimkaasna lama wadaajin karo fi lmudaakarati casharka akrintiisa waqad maala mualifu mualifku waa misaaliyey lihaada nawci nawcan oo nasbuhu waajibayo matniga ajrubiga lagugu misaaliyey biqowlihi istawa lmaau biyihiyaa kor noqdeen walkhashabata maca alkhashaba fiiri qorigu koruu ka soo laalaada marka kor yaa u kaca ma qorigaa kor aada mise biyaha biyaha kaliya kor aada qorigu isagoo soo laalaada kor sii aadima marka ficilka lama wadaagi karo isago mafcuul macahu in lagu nasbiyo maana wax kale ma banaan nuucaas wa ama taani nuuca labeeya fa maxaluhu maxalkiisa idaa saxa waa markuu ansaxaa tashriiku maa shay in lala wadaajiyo bacdal waa wowda gadaalkeeda ku sugan limaa shayga qablahaa wowda horteeda ku sugan fi lxukm haddii wowda waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya ficilka wadaagi karaan wada samayn karaan mafcuul macahuna ku nasbi hadaa rabto haddaa rabtaan cadaf ka dhig iska mafcuul macawnimada iska da labada waa kuu banaanyi waa ku waa kuu banaanyi naxw xadara caliyunaa yimid wa muxameduna waa yimid fiiri imaatinka muxamed ma la wadaagi kara cali ha waa la wadaagi kara waa imaan kara khalaas haddaa rabta isku cadaf haddaa rabta mafcuul macaw ka dhig xadara muxamedunaa yimid waxaa tidhaa xadara caliyunaa yimid wa muxamadan maca muxamadin mafcuul macaw ka dhig labadu waa ku banaanyihi fainahu shaaniya yajuusu waxaa banaan nasbu muxamadin muxamed in la nasbiyaa banaan calaa anahu muxamed mafcuul macaw inuu yahay lagu nasbiyo wayajuusu waxaa banaan rafcu in la godo calaa anahu muxamed macduufun ku lagu cadfo inuu yahay lagu godaa calaa caliy maxaa yeelay liana muxamadan yajuusu waxaa banaan ishtiraaku inuu la wadaagsado maca cariin carila jirkiisa fi lxuduuri imaatinka waqad maala waa miaaliyey almualifu ibnu اajruumi lihaada nawci nawca nasbaduna ku banaan tahay cadafkuna ku banaan yahay waa uu ku misaaliyey biqowli uu ku yidhi jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid waljeish maxaa yeele jeishku ma la wadaagi kara imaatinka amiirka ma la wadaagi kara khalaas marka waa isku cadfi kartaa jaaa alamiiru wاljeishu waad dhihi kartaa waana mafcil maca waa ku nasbi kartaa ja alamiiru wاljeysha labada waa kuu banaan mansuubaadda meeqay ahaayeen horta mujmal ahaan han iyo toban miyuu sheegay o afar iyo tobanaa uu sheegi doonaan lakin isaga afar iyo toban madna dhihin han iyo tobanuna yii marka han iyo tobankii koob iyo toban inaan soo qaadanaa la raba yaa isagoon gefin koob iyo tobanka isku xijin kara fartayaa u taagan kara haye allah ku barakeeyo haye mafcuul bihi almasder ظرف زمان وظرف مكان الحال والتمييز والمستثنى والمستثنى وفعنتها واسم الله ما شاء الله والمنادى مفعول من أجله جزاك الله خير مفعول معه كوب يطلن كيساسا وسوق هذا ميقا نقد من afarta marka marka horan ka cidudaarn waaa mid maba sheegi doono meeqaa dhimana afar iyo toban hadii layidhah sadexaa wuxuu ku rabaa inuu kuu sheego inaad horay usoo qaadatay oo hadda aan loo baahnayn inu soo celiyo saddexda dhiman inaad horay usoo qaadatay oo aan loo baahnayn hadda in lagu soo celiyo kuu sheega fiiri meeshaan qaala wuxuu yidhi ibnu lajrumi wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeeda iyo wa akhawaatiha kaana walaalayaalkeed khabarkooda sow mansuubaadda ka mid ma ahayn khabaru kaana wa kaana allaahu afuuran kaana iyo oo dhan khabarkoodu waa mansuubaad ku jira o wasmu inna inna isimkeeda iyo waa khawaata inna walaayaalkeeda isimkooda ismu ina soo mansuub ma ahayn ina allaha afuurun labo soo ma haysatid laba waad haysataa soo ma ahan faqad taqadama waa soo hormaray dikrumaa labadaas la sheegidood fi marfuucaati marfuucaadda dhexdooda kugu soo hormar kaana khabarkeeda iyo kaana waayaalkeeda khabarkooda marfuucaadda markii laga hadlayey aa lagu soo sheegay ina iyo akhawaadeeda isimkeedana marfuucaadda markii laga hadlaya lasoo sheegay maxaa marfuucaadda loogu sheegay kaana isimkeedaa marfuuc ah mana kala hari karaan misaalka inana khabarkeedaa marfuuc ahaa mana kala hari karaan marka labadaas xaggaad ku soo qaadatay koob iyo tobankii ku darso labadaas laba ku darso saddex iyo toban wakadalika sidoo kale waxaa ahaday atawaabicu tawaabicdii mid mansuub mid mansuub ah kii laga sifeeya muxuu noqonaa mid mansuub ah kii lagu cadfaa muxuu noqonaa mid mansuub ah kii lagu ta'kiidiyaa muxuu noqonaa mid mansuub ah kii laga bedela muxuu noqona tawaabicdan hore usoo qaada markaasna marfuucaada laga hadlaayo waxaa laga hadlaayey mansuubkii laga sifeeyo waxaan rabaa marfuuckii laga sifeeyo marfuucu noqona marfuuckii lagu cadfaana marfuucu noqona marfuuckii lagu tawkiidiyaana marfuucu noqona marfuuckii laga bedelaana marfuuc noqona markaas marfuuca loo dan laha laakiin ma kala hari karin waa lagu wada sheegay xukunka xaggaa lagugu sheegay marka saddex halka saddex waa halkaan kugu sheegay oo kuleeyahay marfuucaaddii kugu soo hormaray kaana iyo aqwaadeeda qadarkooda ina iyo aqwaadeeda isimkooda iyo ataabic lil waxa weeye mansuur saddexdaas xaggay ku soo hormareen koob iyo toban saddex lagu daray waa meeqa afar iyo toban mid ka shan iyo tobnaad maba sheego kawaakib insha allah mutamimaan ugu tegi doona almushabah bilmafcuul biyaa la yidhaha maxamed xeedin wuxuu ku yidhi waa qul waxaan leeyahy min almansuubaati waxaa ka mid a ah ismu ina aa ka mid a ah. iyo waa akhwaatiha wa khabaru kaana waa akhwaatiha ka mid a ah. wa taabiculmansuubi mansuubkii taabicu noqdaa ka mid a waqad taqadama waana hormaray bayaanu daalika kaas la cadayntiisa fii abwaabihi abwaabtiisuu ku hormaray falaa xaajata bina wax baahiya nooguma sugna ilaa icaadati shayin shay in la soo celiyo shaygoo minhu madkuurka ka mid a almafrudaatu kuwii la hoos dhigay min alasmaai xaal ay yihiin dhe ku bayaani nintaan waa bayaaniya tabciidyaha ka dhigin hadhihin almaqfuudaatu kuwii la hoos dhigay min alasmaai xaalay ka mid yihiin adhihin ah. maxaa yeele kuwa maqfuud aan ismahayno maba jiraba ah. marka ku bayaani almaqfuudaatu kuwii la hoos dhigay min alasmaai xaalay yihiin hada maal hada maxaluhaa qaala wuxuu yihi ibnu اajrumi baabulmakfuudaati haadaa midkaanu baabulmakfuudaati kuwii la hoos dhigay baabkoodii wey min alasmaai xaal ay yihiin makfuudaadaas min alasmaai xaal ay yihiin makfuudaadaas almakfuudaatu kuwa la hoos dhigay alaaatu anwaacin nucyaalo saddexa wey caamilka wax hoos dhigaada saddexdaaba waa marka weliba la qowlka raajix ah caamilka wax hoos dhigaa dhab waa lababa waa labo yaa sheegaya haye bal adiga ku guulayso maya su-aashayda fahm su-aashayda fahm sidiisa ism hoos dhigan ism jaran haddaad aragto ama kafdisan caamilka wax hoos dhiga meeqo waayo muxuu noqon karaa caamilka lagu hoos dhiga labu mid noqon karaa haye inuu noqdo xarفu min xruف اjar o ama inuu noqdo mdaaf inuu hoos dhigayo wax kalema noqon karo jaزak الlahu khayr sidiisaba ism khafdisan markaad aragto caamilku wax kale ma noqon karo labadaasu mid noqda inuu caamilka hoos dhiga yahay xarfun min xuruufi اljar wa imaa inuu yahay mudaaf oo isimka hoos dhigana mudaaf ilayhi markaas midka saddexaad inoogu dari doonaa waa ataabicu lilmakfuud kaasna qaacidadaad ku soo martay alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmaطbuuc ila albadla fainahu fi niyati takraar اcaamil marka taabiciyu kugu dar wuu ku yidhi almaqfudaatu kuwa la hoos dhigay alaaatu anwaacin nucyaala saddexa wey maqfudun mid la hoos dhigo bilxarfi lagu hoos dhigay wa maqfudun mid la hoos dhigo bilidaafati lagu hoos dhigay alqowl raajix idaafo wax laguma hoos dhigo ee mudaafka hoos dhiga mudaafulayhiga waxa hoos dhigay waa mudaaf maahan idaafada idaafadu waa macnawi waa utiirinta isimka isimka loo tiiriye maahan saa caamilka wax hoos dhigay waa mudaaf isagaa mudaafulayhiga hoos dhigay qowlkaas wey qowlka raajixa iyo wa taabicun mid raacay lilmaqfuudi ka la hoos dhigay marka fiiri taabicun lilmaqfuudi labadan maqfuudka uu raacayo midka la hoos dhigay ama xarafa hoos dhigay ama mudaafa hoos dhigay wax kale maha marka taabican caamilkiisu waa labadaas mid cusub maa caamil cusub maa wa taabic lilmaqfuudi mid raacay mid la hoos dhigay yaa hoos yaa isagana hoos dhigay ee midka uu raacay midka hoos dhiga hoos dhiga maxamed maxyudiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waaqulu waxaan leeyahay alsmu isimka isimka almaqfudu la hoos dhigay calaa alaaati anwaacin mucyaalo saddexa korkoodu ahaaday wadaalika arrinkaasuna haabitun wuxuu ku sugnaanaa liana alkhaafida kan wax hoos dhigaa caamilka wax hoos dhigaa lahu isimka liana alkhaafida kan hoos dhigaa lahu isim ima an yakuuna inuu noqdo xarfan xaraf xarafkoo min xuruufi lkafdi xuruufta wax hoos dhigta ka mid a allatii xuruuftii sabaqa uu fii wali kalaami fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa uu noogu soo hormaray caddaynteedu in lagu hoos dhigo walatii xuruufta sayadkuruhaa uu sheegi doono almualifu mualifku bacda daalika hadalkan ka gadaa horayna waa kuugu soo hormartay xuruuftan haddana mar kaluu kusoo celi doona xuruuftii laftirkoodi ta xuruuftan horay waa kugu soo hormartay meeqaad hore usoo ragga gabar waxay hayaan saddex iyo toban yaa ka badan hayo shan iyo toban yaa haya waa ninka ninka yidhi adaa shan iyo toban haya adig meeqaa hayda toban iyo lix oo hayaa haye axmed nuura tiri lana tiri axmed nuur toban iyo lixda min ilaa ilaa caaqilkeedu noogu ahaa toban iyo labo ba'daad laba goor tirido miyaha soo saas ma marna baaul qasamnimaad u tirido marna bacadiha u tegey ka reeb koob iyo toban ka dhig halkaas key aa ku xigtay oo lagu daraa labiyo toban khalaa iyo caddaa iyo xashaa markii isim ka dambeeya la jaro toban iyo shan waa ha marka tiradu waa kuu saxan tahay ba'da ayaad laba goor tiriday dayr allah ku siiy waa hagaajin haye ha xataa fii bacdi muwaadic marka koob iyo tobankii awelka lagu sheegay key iyo xataa oo mansuubaadda lagu soo dhex sheegay waa saddex iyo toban saddex iyo toban iyo khalaa caddaa xaashaa oo ah saddex lix iyo toban sax jazaaka allahu khayr waa sheegteen lix iyo toban tobanaad hore usoo qaadateen halkaana waxaad ku qaadan doontaan saddex kale meeqay noqon doonaan sagaal iyo toban Eh, waxa maqan waaba yaryihiin markaas waa yaryihiin saddexa marka koob iyo labaatan weeye meeqaa maqan labaa maqan laakiin saddexda halkaan ku sheegi doonaa mid daciif yahay saddexa maqnaa doonta insha allah saddexu halkaan ku sheegi doona lakin mid waa iska daciif waay marka xuruufulkhasbi lix iyo toban idinkaa wax laydinka weydiina hadda kadib horaad usoo qaadateen lix iyo toban waay xuruuftaas marka horay ayaa caddaynteedu kitaabka awalkeeda ugu soo hormartaa haddana waa sheegi doona musanifka wadalika kaasu naxwu khaalid oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday kii xaraf lagu jiray kuu misaalina wadalika kii xarafka lagu jiray naxwu khaalidin oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday ashfaqtu waan u cabsaday calaa khaalidin khaalidin waa la jiray caamilka jiray waa xarafka calaada fa inahu khaalid majruurun waa mid lagu jiray bcalaa wa huwa calaaquna xarfu waa xaraf xarafko min xuruufi lkafdi xuruufta wa hoos dhigta ka mid ah wa imaa an yakuuna inuu ahaado alkhaafidu caamilka hoos dhigaa lilismi isimka idaafa tasmin ism loo tiiriyey idaafa tasmin ism la tiirintiis dhig isimkoo qabla hortiisa ku sugan ilaahi xaggiisa loo soo tiiriyo mudaafulayga waxaa lagu jarayaa isimka ka horeeyaa loo soo tiirina hadda fiiri waxaan leenahay kitaabu muxamadin muxamadin maxaa lagu jiray isimka ka hor ayaa loo soo tiiriy oo la isagaale iiri kitaabu muxamadin sawbu caliyin iiri sawbu caliyin cali maxaa lagu jiray isimka ka horeeyo sawb ah loo soo tiiriy sooma ah, yaddu camrin yaddu camrin marka yad camrin maxaa lagu jiray isimka ka horeeya loo soo tiiriy marka tiirinta maahan sida raajaxaahe waa isimka ka horeeya mudaafka waxa jaraya wa ima an yakuuna inuu noqdo alkhaafidu midka hoos dhigaya lilismi isimka idaafataas min isim la tiirintiisa isimkao qablow hortiisa ku sugan ileeya xaggiisa loo soo tiiriyo wa macna alidaafa idaafada macnaheedu wuxuu yahay nisbat nisbatu haani midka labaad aa la tiirinaa lilwali aa loo tiirinaa ma saasa idiin qoran laa ilaaha ila allah waa qalade qalinta qaadataan waxaa tidhaha nisbat lwali lihaani nisbat lwali lihaani idhaah laakiin xaashe wayna kaga saxa soo maa waa qalad wey nisbat lwali midka horaa la tiirinaa yaa loo tiirinaa lihaani waay leeda qalamu caliyin kitaabu zaydin yaa la tiiriyey kitaabka yaa loo nisbeeyey inuu leeyahay zayd rasu muxamadin maa tirada waa noocaas wadalika mihaalkii naxwu muxamed oo kale wey min qowlika xaalow ka ahaaday jaa waxaa yimid gulaamu muxamadin hadda yaa la tiiriyey ulaam yaa loo tiri inuu addoonka leeyahay mxamed khalas marka waxaa leedahay mxamed waa la jiray aw caamilkii jiray ulaam wey ah, mudaafulehygana yaa jiray mudaafka faynahu mxamed makfuudu waa la hoos dhigay qowlka uu ku socdo waa qowl daciifa qowl dhaha ayaa jira mudaafka maahana waa tiirinta ah, tiirinta wey fainahu mxamed makfuudu waa la hoos dhigay bisababi idaafati ulaamin ulaam la tiirintiisa sababteeda loo ilaahay xaggiisa loo soo tiriyey addoonkaana asaga loo nisbeeyey laba caamilaan marayna caamilkii saddexaaduu sheega wa ima an yakuuna inuu noqdo alkhaafidu midka caamilka hoos dhigaya lilismi tabaaciyatahu raacidiisa lismin ism uu raacay ismkoo mafruudin lahoos dhigay tan markaa maahan caamil cusub sababtoo ah taabica caamilkiisu waa mabuuca caamilkiisa hmm, waa matbuuca caamilkiisa wa ima an yakuuna inuu noqdo alkhaafidu caamilka hoos dhigaa lilismi tabaciyatahu raacidiisa lismin uu raacay ismka mafruudin loo hoos dhigay bian yakuuna waba inuu yahay nactan sifo sifadoo lahu ismka ka horey usugnaatay naxwu lfaadil wadalika tusaalihii naxwu faadilin oo kale wey naxwu faadilin min qowlika xaalu ka ahaday akhadtu lcilma cilmiga waxaan ka qaatay can muxamedin muxamed muxamedkii alfaadili oo fadliga lahaa waxaan rabaa arday raba isagoon gefin hal mar haye ardaygaanaan ku fiirinayna jazaaka allahu khayr akhadtu ficl wa faacilu alcilm mafcuul bihi can muxamedin jaaru wamajruuru tacalujee jaaru majruuru mutacaliqaani bakada muxamedin mudaaf muxamedi mudaaf maya maya fiiri fiiri janna kale fiiri akhadtu lcilma cilmiga waxaan ka qaatay can muxamadin muxamedkii alfaadili alfaadili sifatu muxamed wa sifatu majhuul majhuul alxamdu lilah ow macduufan calayhi ama isim ka horeeyaa lagu cadfaa naxwo khaalidin oo kale min qawlika xaalu ka aaday marartu waxaan soo maray bimuxamedinaan soo maray iyo wa khaalidin ayasaalnu raabayna marartu ficlu wa faacil bimuxamedin jaarun wamajhuul mutacaliqaani bimara wa khaalidana waa xarf cadfin khaalidin macduufun calaa muxamed wlmacduuf cala lmajhuur majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhri jazakum allahu khayr waaya o masaqayra haadayni labadan qayrkoodu noqona oo mina tawaabic allatii tawaabicdii sadqa soo maray dig weel sheegideed labadii kaloo ah tawkiidki iyo bedelkii qaala ibnu ajrumi wuxuu yidhi faama almakfuudu kii la hoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay fa huwa kaasu ma shay wey yakfudu yukfadu lahoos dhiga dhe yukfadu hoos dhiga faama almakfuudu kii la hoos dhigay bilxarfi xarafka lagu hoos dhigay so dhihin midna xarafa lagu hoos dhigaa midna mudaafa lagu hoos dhigaa midna tabciya kii xarafka lagu hoos dhigay xuruuftii kubara mar kale kugu soo celina laakiin faa'iide cusubaan keenaynaa haddeer oon horay loo soo marin sharaxa faa'iide cusub wata sharaxa ayaa faa'iide cusub wata faamalmaqfuudu kii la hoos dhigay bilxarfi xarafka lagu hoos dhigay fahuwa kaasu maa ism weeye yukfadu lagu hoos وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي حروف القسم الواو والباء والتاء أو أمس بواو رب لغو هوس دغاي وبمد ايا لغو هوس دغاي ومنذ لغو هوس دغاي صدخدان كوغو دار صدخدان marka waaw ruba waa iska daciif ruba maxduufaha wax hoos dhigtee labadan ku darso labadan mud iyo mud ku dar xadaysat awl lix iyo toban mudyo mundu ku dar sideed iyo toban lowlaa a ah, waxay hoos dhigtaa damiir mutasila keliya lowlaahu aada leeda lowlaahu haadaas iyo damiir mutasila bisay hoos dhigtaa ku dar toban iyo sagaal qabiilo la yidhaha reer cuqayl a ah, waxay idhahdaan lacala waxbay hoos dhigtaa carabta kale waxa war maxa hoos dhigtee naga daayo reer cuqayl qabiilo la yidhaha a ah, waxay qabaan lacala waxbay hoos dhigtaa luqadooday ku hoos dhigtaa lacala luqaday wax ku hoos dhigtaa luqatu cuqaylinde meeqaan marayna labaatan reer huday waa cabdullahi ibn scuud qabiilku ka dhashay mataa ay wax ku hoos dhigan mataa lujajin u yidhi mid gabyayo iyaga ka mida ah. mataa lujajin a laga maqlay cabdullahi ibn scuud qabiilku ka dhashay wey reer huday reer huday luqadooday wax ku hoos dhigtaa mataa meeqaan marayna labaatan iyo ko xuruufta hoos dhigta intaas khalaas waa inin dhamaan ah, marka saddexda naga maqa waxay noqdeen lowla oo hoos dhigta damiir mutasila kaliya oon wax kale hoos dhigin iyo lacalla oo wax ku hoos dhigta luqatu cuqayl iyo mataa oo wax ku hoos dhigta luqatu hudayl khalaas saasay kugu dhamaan وأقuل waxaan leeyahay ui محamed محيdiن cabdالحamid النوع نوعaale welu horay نوucaasoo min المkفudaati kamida almkفud waa mid lagu hoos dhigay bxarفin xarف xarفkoo min xروف الkفdi kamida وxروف الkفdi kaثيiraة xروف الkفdi waa fara badanta ee waaba haynaa hadda tiradi wixii o dhan waa koob iyo labaatan minhaa xروف الkفdi waxaa kamid ah min a kamida wa min macaanihaa macaanideedu waa badantahe minta macaanideeda waxaa kamida macaanideeda waxaa ka mid ah alibtidaa bilaabasho meel wax ka bilowda inay tustaan macnahaas horaan loo soo barto ama adda wakti ku bixi mayno minhaa xurufta hoos dhigta minaa ka mid a ah. wa min macaaniyaha minta macaanideedana waxaa ka mid a ah alibtidaa wa tajuru way jirtaa mintu alsma sm aaahira daahir ah iyo wlmudmara ismudmara labadaba waa jirtaa oo dhan way jirtaa ma jiro ism aan minu jeri karin ism daahirana waa jirtaa ism mudmana waa jirtaa mubham waa jirtaa kulli way jiri karta naw wadalika tusaalihi naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilah wuu sarreeyaahe waa minka adiga nebi maxameda sala allahu alay waslam aan ballan kaa qaadin waa min nuuxi nabi nuuxna waa ka qaadin fiiri minka mintaasu maxay jartay damiir soo maaha oo kaas ah min nuuxin maxay jartay ism daahir wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida ilaa wa min macaanihaa ilaada macaanideedana waxaa ka mida alintihaau dhammaasho meel wax ku dhammaadeen wa tajuru way jirtaa alisma isimka adaahira daahirkaa iyo walmudmana ayadda noqosha ayaduna ism aysan jirin lamaan daahir iyo mudman iyo mubham intaba waa jeri dhammaan waa jeri karta wadalika tusaalihii naw qowlihi waa ilaahay qowlkiisoo kale alla intii ka ah aa yuradu loo celiyaa cilmu saacati saacadda qiyaamaha ogaalkeeda goormay dhacee allahu aclam alla loo celiya cid kale ma taga malakul jibriil nebi moxamed sala allahu calayh wasalam a iskaga markhaati kacay ilahay cid aan ahayn inuusan ogeyn soo ma jeed marka malakuljibriil wax alla wixii bashar ahaa isagaa u fadli badnaa malaaigtana mal waxaan rabaa wixii bashar ah nebi maxamed isagaa dhammaan wixii makhluuqa ugu fadli badnaa wey markaasu markuu weydiiyey goormay dhacayda mata saaca ah, muxuu ugu jawaabay malmas-uulu canhaa biaclama min asaa'ili ah. marka yaa loo celiyaa saacadda qiyaamaha cilmigeeda allah ilaah yaa loo celiyaa waxaa la yidhaha allahu aclam lama yidhaha allahu aclam warasuulu lama yidhaha allahu aclamu waa malku jibriil lama yidha ah. allah keligiisaa la kale noqday inamaa cilmuhaa cinda rabbii laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu cilmigeedu rabbigay agtiisu ku sugan yahay cidna uma caddeeyo alle cid uuma caddeeya ma jiro saacadda qiyaamaha ilahay cidna uma sheego waa wax uu la kali noqday marka hadda fiiri tafsiir ma joogne waxaan joognaa ajrumi waxaad tidhaahdaa annaga ilaa aan meeshaan ka rabnay ilayhi fiiri intaas way tusaaluhu ilayhi ila allah fiiri ila allah allah intii kaa amarjicukum ah, noqodkiinu ahaaday jamiican dhammaan xaalatiin dhammaantiin waa dhimaydan ilaahay baa laydin horgeynaya oo idin xisaabinaya fiiriya meesha ila allah ilaa miyay jirtay allah oo ism daahira wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida can wa min macaaniiha waxaa ka mida almujaawasatu gudbid wa tajiru way jirtaa alisma cayda noqoshee wadaalika tusaalihii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sarreeya laqad radia allahu ilaahay raadiyuu ka noqday can ilmuminiina muminiinta id yubaayicuunaka taxta shajarati markay ballanka kugula gelayeen geedda hoosteeda abubakara u horreeyey cumara ku xigay cumaan cali a ka mid ah raafidadu waxay leein ilaahay raalli kama ilahay waa necebyayd ka waran kun iyo afar boqolay ahaayeen nabigu sala allahu alay sl u hal kun iyo afartaas ilaahay baa raalli ka noqo ilahay wuxuu leeya raalli alla ka noqo nabiguna wuxuu leeya hal mid naarta ka geli maa kun iyo afartii boqol oo nabiga sala allahu alay slm baycada kula gashay taxta shajara raafidadu waxay leeyiin kafaro shayaadiina waay saasay leeyin ka mhm. shayaadiin ayaga ah lacanahum allah naclad allah ku rid raafida qof nabi maxamed qofkuu jeclaa lacnadaya ilaahay ku raalliga ka aha lacnadaya isagaa malcuuna soo maa naxariista isaga alla ka dheereeyey ee kuwaan alla raalli ka noqday maxalushaahidka meeshaan canilmuminiin wey can yay jirtay isim daahira soo maaha radia allaahu ilaahay raadiyu ka noqday canhum xaggooda wa raddu ayaguna raadiya ka noqdeen canhu can illah haddana canhum iyo canhu labadaba damiira jirta canti soo maha wa minhaa xuruuftii waxaa ka mid a wtjuru way jertaa alismu ism adaahira daahir ah wlmuطmanana waa jertaa ayda noqoshee wadalika tusaalihii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyahay wacalayhaa nimcooleyda geela ariga loda wacalayhaa nimcooleyda korkooda iyo wacalalfulki doomaha korkooda aa tuxmaluuna laydinku qaadaan calayhaa calaad yay jirtay damiir soo maaha calalfulkina yay jirtay calaadaas ism daahira wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida fi wa min macaaniha macaanideeda waxaa ka mida adarfiyatu weelnimo wa tajuru way jertaa alisma ism adaahira daahir ah wa damiirana waa jertaa ayda noqoshay naxwu qowlihi ilaahay qowlkiisa oo kale wey tacaala ilah wuu sarreeyaa wa fi samaa'i kor waxaa ku sugan risqukum idinka risqigiina roorkusoo kor kama yimaado iyo wamaa tuucaduuna cadaabka laydinkugu goodinayana koruu ka yimaadaa wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduuna fi samaai fiidii maxay jirtay isim daahira laa fiihaa jannada aakiro kuma sugna qawlun madxanuun fiihaa fiidii maxay jirtay isim mudmara soo maaha wa minhaa waxaa ka mida ruba wa min macaaniihaa waxaa ka mida adtaqliilu yarayn walaa tajuru ruba ma jerto ila isma daahira ism daahira maahane annakiratu oo weliba nakira ah, rubada isimka ay jarayda waana inuu daahir yahay weliba waa inuu nakiro yahay xataa daahir oo dhan ma wada jeri karo ah, daahirka oo nakirada bisay jirtaa daahir oo dhan ma jirto iyadu wadaalika tusaalihi naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhahda ruba rajulin nin la arkee rajulko karimin wanaag badan laqiitow inaad la kulanto maxalushaahidku waa ruba oo jirta isim daahir oo nakira rajulin wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida albaao wa min macaaniha waxaa ka mida atacdiyatu gudbid ficil laazimah lagu gudbisiiyaa watjuru way jertaa alisma ismka adaahira daahirkaa iyo wlmudmana jamiican dhammaan xaalay yihiin labadaba way jirtaa wadalika tusaalihii naw qowli wailaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeya ilaa u yidhi dahab allahu alla waa la tegay binuurihim nuurkooda ilaahay waa la tegay nuurihim binuurihim ba'daas maxay jirtay nuuri oo ism daahira iyo wa qowlihi tacaala iyo hata wa kana waa qawlihi tacaala waysan idin dhigay waa kala hormari miya ha aniga sidaan iigu dhigaa waa isla meeshii nadhabana bika waa kula tegaynaa bika bika hadda marka baadaas yay jirtay damiiray jirtay wa minhaa waxaa ka mid a alkaafu kaafti wa min macaanihaa waxaa ka mid a atashbiihu tashbiih laba shay in laysku ekaysiiyo walaa tajuru mana jirto ila isma daahir ism daahira maana wax kale ma jirto ayado ma jirto damiir ayado wadalika tusaalihii naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah wuu sarreeyaaye mahalu nuurihi ilaahay nuurkiisa tilmaantiisa ka mishkaatin daaqad oo kale weeye ama dariishad mahalu nuurihi ka mishkaatin mishkaat waa ism daahira kaastaasa lagu jeri ka mishkaatin wa minhaa waxaa ka mid a xuruufta wax jerta allaamu wa min macaaniihaa waxaa ka mid a alistixqaaqu mudashub inuu xaq shaygaan u leeyaho qofku mudan yahay alistixqaaqu mudashub wlmilku lahaansho watajuru way jirtaa alism ism adaahira ah, daahir ah wlmumanana waa jirtaa jamiican dhammaan xaalay yihiin wadalika tusaalihii naxwi qowli wailaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeya may naxwi qowli wailaahi qowlkiisa subxaana ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogeynaahe wa tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilaa uu yidhi sabaxa waxa u tasbiixsaday lilaahi allah oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogeeyey maa shay dhammaantiis fi samaawaat cidhayaalka ku sugan iyo walardi wax waxa dhulka ku sugan geeduhu waa tasbiixsadaan dhagxaantu waa tasbiixsataa wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixa qaara yidhahdeen waa fahmayna qaara yidhahdeen annagu waa fahmayna oo idaha iyo tasbiixdoodanba aad u naqanay oo ninaa lagu qabsado oo waxaa la niyaho markaad aad dikrinaydo wadiga yidhahdaa ah waxaa halkaas ka keen markaasuu yidhi ilaahay ma yidhi wain min shayin laa yusabixu bixamdi shay ma jiro ilaa waa tasbixsada ha shay walba ma tasbixsada war mayla qiranta ha iduu ma tasbixsada ha waa tasbixsaan ma isaan ku inkira maaragta weligaa iyagoo oomay oo geed madaxa la galay aniguna tiiyaan wadaa wy ha idihii tasbiixdoodii ah, ah ah dhaha ah tasbiixgii idahan wadaa wy laakiin maxaa lagu xujayey darkii baa looga adkaaday waxaa la yidhi idaha miya isku nabi tin adiga adiga yaa laguu soo diray yaa kuu nabi nabi maxamed sala la ala sl soo maha tasbiixda dadkan inay ku tasbixsaan rabaan nabi maxamed a dadka baray subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah laakiin idahan tasbiixdooda maxaa ka dambayda wain min shay ilaa yusabix bixamdi maxaa ka dambayda walakin laa tafqahuna tasbiixa maa laa yaqaan amaba taqaanidi marka halkaas laga rogay war may maya magaci allaan googooyey allah soo ma ahayn hamsadii ugu horreeyey hamsadii ugu horreeyey iyo haad yaan isku reebir ah ah ah markaasaa la yidha adiga maxaa lagu yidhahda adiga maxaa lagu yidhahda maxamedaa la yidhahda mad mad hamaadi haddii lu yidhaha ka war ma ogolaad ma ogola war maana maadaada maaha maanaad igu ciyaaraydaa bule oo hadda marka magaca alle miyaad googoynayda ya inna lilaahi wa inna iska daa in la googooyo xataa lama taskiiriyo magaca ilaahay hadda fiir magacyada kale waa la taskiiri karaa laakiin magaca alle waa xaaraan in la tasbiixiyo iska daa in la googooyo soo ma jeedid marka lama tasfiiriyo iska daa googoyn marka ashyaada kulli waa tasbiixsadaan laakiin tasbiixdooda annagu ma naqaan ashyaada kale annaga nabiga alla noo soo diray sala allahu alay slam nabi maxamed la yidhahdo nabigaasaa na baray sida loo tasbiixsado qur-aanka la akriya subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa kuwaas daldal salliga nabiga sala allahu alay kayrkaas dardi laakiin ido iyo inaad tira magac allaan googooyey iyo taas iska daa taas ma ahan sabaxa lilaahi allah waxaa u tasbiixsaday maa shay fi samaawaati erayaalka ku sugan walardi dhulka wax ku sugan wa qowlii lahu alla keligiis waxaa u sugnaaday mulku samaawaati eryaalka mulkigooda iyo walardi aayadda hore waxay tahay lilah laamtiyay jirtay ism daahira aayadda dambena lahu laamtiyay jirtay ism mudmana marka laamti maxaa noo caddaatay dhammaan waa ay jirtaa dhammaan waa ay jirtaa wa minhaa waxaa ka mid a xuruufu lqasami ahalaaثa wa hiya xuruufulqasamki albaau baadi wey watawtaadi wey walwaa weye waqad takalamnaa waa ka soo hadalnay calayhaa xuruuftaas kalaaman hadal hadalkoo mustawfan la oobsado la dhammaystiray fii awalilkalaami aan uga soo hadalnay falaa xaajata wax baahiya nooguma sugna binaa annaga ilaa icaadati shayin shay la soo celintiis shaygoo minhu hadalkaas ka mida ah. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد